bsm اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wالsalaaة wالsalaam عlى rasuuli اllahi وalih وصaxbi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii afartanaad ee ka mida min kitaabi الnikaaxi wa tawaabicih fasl fi طarayaan الradaaci calى الnikaaxi wa xukmi اlgurmi wuxuu fasal yahay nikaaxa hadduu ku yimaado nuugmo nikaaxi oo sii jiray baa nuugmo timid nikaaxi baa horeeyey kadibna nuug baa dhacday darayaan aradaac ala anikaax iyo xukm lhurmi dandhowga meeshaa ka imanaya haddii dhibka yimaado wuxuu idhi sheekhu taxtahu low kaana taxtahu hadday hoostiisa tahay sagiiratun gabadhya fa ardacataa waxaa nuujisay gabadhi yarayd ummuhu hooyadii aw ukhtuhu walaashi aw zawjatun ukhra ama xaas kale ou lahaa infasakha nikaaxuhu nikaaxiisi waa burahayaa gabadha uu ku qabay walisagiirati tii yaraana waxaa u ahaaday nisfu mahariha maharkeedii kala barhkii cala zawji bay ku leedahay walahu zawjkana waxaa u ahaaday cala almurdicati tii gabadha yar nuujisay nisfu maharin mahri milin mahru maaal oo kale ayadna niskii bay leedahay wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan kulluhu kululmahri bay ku leedahay uu ku leeyahay murdicada murdicada uu warka iska dhib yar khulaasadeedu marka waxaa weeye waa inaga soo mara haddee arkaantii ridaaca marka la fiiriyo waynu ka soo tagnay murdicadii iyo labankii iyo maxalkii hadda baabkan waxaa la eegayaa dawaamkii nikaaxa dawaamkii nikaaxa ridaacu waa maanic mawaanicduna qaybay ahaayeen ridaacu marka waa maanic yamnacu addawaama wاlibtidaa gabadh aad naas wada nuugteen ma guursan kartid oo nikaaxa wuu diidaa oo wuu reebaa nuugmadu way diidaa wayna baabi'isaa ibtidaa haddii nikaax iyo guurka oo jiro ay nuugma timaadana dawaamka iyo sijiridday goysaa marka aradaac ima an yamnaca ibtidaa'an wa ima an yamnaca addawaam marka mawaanicda laba aflaysa ayuu ka tirsan yahay masaa'il marka noocaasoo furuuc badana ayuu marka caawa tarminayaa oo halkaasi uu ka beekaaminaya low kaana taxtahu sagiira nin baa marka qabay islaan yar gabadh yar oo sanad jir ah ama sanad iyo badh ah oon kolley dhammaysnayn xawlaynkii ayaa lagu meheriyey <laughs> ayb gabadhi yaraydba waxaa nuujisay hooyadii xaaskiisii yaraa ee daa'imaha ahaa ayaa ninkii weynaa hooyadii baa nuujisay ama kii yaraa ku mehersanaydba ha noqoto qasab maaha inuu asaalabtirkiisu uu wen yahay qasab ummu hooyadii baa nuujisa haddee gabadh xaaskaada hadday hooyadaa nuujiso macnaheedu waa maxay xaaskaadi walaashaabay noqotay meherkii waa buray ow ukhtuhu walaashii baa nuujisay adiga walaashaa ayaa xaaskaadii yarayd nuujisay maxaad u noqotay xaaskaadi aabti u noqotay waana bintu ukhtika soo sidaa ma waa walaashaa gabadheedii adunu maxaa u tahay abti baad u tahay adigii zawjka maxaad noqotay abti baad isu badeshay tana lagu kala teg aw zawjatun ukhra zawjo kaloo asagu lahaa oo weyn ayaaba nuujisayba in fasakha nikaaxuhu nikaaxiisa horta waa buray haddii xaaskaadii weynayd tii yarayd hadday kaa nuujisay tii yarayd maxay noqotay waa sawjadaadii gabadheedii dhanka marka laga fiiriyo waa rabiibadaadi dhanna waa maxay waa gabadhaadiba waaba gabadha caanahaadii bay dhanta sooma islaanta weyn naaskii nuujinaysa caanaha ayaa iska leh anigaa iska laha sooma idan tanyarta marna waa gabadhaadi min aradaaca marna waa rabiibo oo waa sawjadaada gabadheedii marka infasakha nikaaxu waa iska caddaayalata culays bala culays bala inaad fahanteen baan u mal <clears throat> iskaga tago haddaba meesha ka dhacay ninka khasaaraa ku dhacay islaantii weyne dhaqaaqday maxaa yeelay cafwan islaantii ka furanta islaantii ka furanta yarayda ku meersanayd xaasmaha iyo dhibkaa dhacay marka dandhow buu u baahan yahay soo marteen fii kitaab aynu ku soo maray addamaan yaa meesha imanaysa meesha imanaysa man atlafa shayئa ligayrihi facalayhi gurmuhu xaq uu ruux kale leeyahay ninkii dila ama baabi'iya ama dhibaateeya inuu dandhabaa lagu leehay ama gaf ha u dilo ama kas ha u baabiya hantida ha u qasto ama yuusan u qastin man atlafa shayئa ligayrihi facalayhi khurmuhu ayib sawaءn kaana caamidan aw mukhطi'an qaasidan aw hayra qaasid marka walisakiirati tii yarayd ee ninkeedii laga furay yaa ka furoo dhibka dhigay ayib ridaaci ruuxii lahaa unbaa la dabageli zawjkuna asna murdacadii buu dabageli tanyartaana zawjkii bay dabageli walisakiirati tii yaraa waxaa u ahaaday nisfu mahrihaa meherkeedii barhkii bay leedahay cala zawj leedahay leanna maxaa waa kala tag dhacay qabla dukhuul ila waa sakiira la wili loo galmoon karin oo haddee wax nuugayso ilmo noqon karto naas nuugaysa waa ilmo yaroo daa'imo hal sano jira ama ka yar ama sanadiyo badh oo laba sano gaadh marka dukhuul ma jiro mar haddii fasakh yimid iyo kala tag waa maxay nisu baa u ilaan meher dhammaystira ma yeelanayse meherkaa dhamma ee niska uu bixiyey zawjka ee tayar uu siiyey asna wuxuu ka goynhayaa tii nuujisa dhibka dhigtay walahu lizawj zawjki waxaa u ahaaday cala almurdicati nuujiso ama walaashii ha noqoto ama hooyadii ha noqoto ama zawjadii labaad ha noqotee asna wuxuu ku leeyahay nisfu mahri milin mahru mal kala barhkiibuu ku leeyahay wa bihi qaala axmed wa isxaaq waاthawri sidaa marka annagu aan qabnay wadaadahana nala qabaan wadaadaha nala qabaan qaacidadaas aynu soo sheegnay baana xoojinaysa ijmaaciyada ah ama alxanafiya iyagu waxay leeyihiin gabadha yartee la noojiyaan eegaynaa maxaa loo noojiyey islaanta weyn amay ninka ku xumaynaysoy dhibba waday hooyadu amay tan yartaa inay ka furta rabtay haweenayda murdicada ah hadday ujeeddo xun ka lahayd oo reer dumin ah ama dhibaato samayn ah ilmaha yarka nuujintii wax dhacahaya iyo wax kala furmahaya ma jiraan halkaas ayugu xanafiye mareen ayb waana waa usushayna khilaafsan tahay lanna sababku mar haddii la helo xukumkiisa in lagu dhejiyaa asala khiaab lwadcina saasaa lagu yaqaanaa qasd lidraar iyo cadamu qasdihii kala qaad ma la helay gabar yar oo haweenay nuugtay nuugma dhammaystiratay shuruudeedii aa isku dhammaataan leeha qaacidada marka waxay taageeraysaa madhab ashaaficiya wاlxanaabila waisxaaq wاthawri ayb amaa wadaadka la yidhaahdo iyagay taageeraysa ijmaacaynu soo gurayna iyagu taageeraya oo ayadna waa man atlafa shayan ligayrihi facalayhi qurmuhu sawaun kaana qaasidan aw hayra qaasidin caaliman aw jaahilan mukhtian aw mutacamida ibn qaasim isagu wuxuu qabaa laa shay cala zawj ibn qaasim bdirman bn qaasim tilmidi maaligad garanaysaan waa raawi ah isagu wuxuu leeyahay laa shay cala zawj min asadaq zawjka nisfu mahr lagu yeelan maayo wuxuu furay ma waxaa ma furin buu leeyahay haweeney gabadha yarta looma galmoonin asaguna ma furin nislumeherna alla wuxuu ku xidhay alaaq wain allaqtumuhunna min qabli an tamasuuhunna laisku oga ayib marka qabla almasi wixii ah ayaa nisfu meher laisku ogaan jiray iyo alaaqna ku yimaada meeshan waxaa dhacay nuugmo burise wixii meesha ka jiray ninku waxba ma furin islaantana ooma galmoonin wax meheraa ma saaruu taagan yahay cabdiraxmaan ibn alqaasim alcutaqi aw alcataqi ayib awsaaci awsaac isagu wuxuu leeyahay gabadha yarun baa laga furi gabadha yarun baa laga siiba mooyeene wax nisbi meherana iyada unbu ta weyn buu fuulaya isaga wuxuu leeyahy gabadha waa ay furmaysaa nisbi meherkana zawjada unbaa laga qaadi ruux murdacada unbaa laga qaadi ayib murdacada unbaa laga qaadi nikaaxiisii marka hadde xagee ka fasakh mahaya taweyn tii weynada wax nujisayadan iska xeeso fasakh mahayo leesh muxuu fasakmi waayo gabar yaroo sakiira ah oo kugu mehersaneed hadday tii weyneedeed qabta ay nuujiso ka warram yaray tagta garta ta weyn maxaa xukun sawjadaadii bay nuujisay waa ummu zawjatika so sidaa maa waa gaari doonaa almuhim zawjadka ma qaban karti waa gaari doonaa insha allah taa waan garana waa fii ibn abi dibi asagu wuxuu kala qaadaa abcabdiraxmaan abulxaarid cafwan wuxuu kala qaadaa in nikaaxu wuxuu rahaa ridaacu alidraari laa shay laa meher ma waajibo wax kala furmina ma jiro asagu ma waajibinayo waxna ma kala furayo jamaca min aslf baana sidaa qaba wa fii qowlin su-aasha qaybta labaad w qowl waxaa ku kulluhu kulu mahri baa u waajibaya zawjka caalamurdaca u waajibay qowlkan wuxuu leeya asagu meher dhammaystiran maadaama meherku uu muqaabil ka ahaa budcigii iyo haweenaydan cismadeedii gabadhii yarayd xaasnimadeedi ya i dhaafiyey ee haddii la ii daayay meher kaamila igu yeelan lahayd waxaa i dhaafiyey nuujisay ee islaamta kalen qaba ah meher buuxaa laga rabaa oo yaale zawjkaale wuxuuna ku leeyahay cala almurdaca zawja alkhra buu ku leeyahay saasuu isagu qowl ku leeyahay walow radacad aan iskaga tagne hadday nuugto asahiiratu wey walow radacat asahiira min naa'imatin haweenay jiiftay ka nuugta falaa hurma dandhow laguma laha cala anaa'ima tii jiiftay wax dandhow ah oo meher ay dandhabaysa ma jiro walaa mahara meherna ooma ahaanin lilmurtadicati tii wax nuugtay farcanna waa qaacida aynu soo maray khitaab alwadci di wey waa inaga soo marray khitaab alwadciga looma shardiya asaalatan ilmi iyo qudro iyo qasdi looma shardiyo takliif looma shardiyo ilma yaro ordayo daa'ima ah hadduu ilmo kale beerka u dila mag laga raba mukalaf maaha meesha ma taalo mukalaf ma aha iyo howlaha waxay khuseeyaan marka cuquubo iyo hawshaa imanayso iyo taxriim laga hadlahayo wixii dandhow ku saabsan iyo dhib dad gaadhay in la simo ama la dandhabo ama la kabo looma eego cilmi iyo qasdi iyo takliif midna looma eego saa darteed ruuxu muminkaayee khaa wax dilay aan u jeedinba inuu dilo mag laga rabaa marka walow radacat isagiiratu min naa'imatin haweenay jiifto oo irmaan aya intay gurguuratay iska nuugta tiina way jiiftaa warba ooma hayso falaa urma cala naa'ima dandhow ta jiifta laguma laha waxay samaysay ma jiro sabab ayadu ay samaysay oy la timid oo dan lagu saaro midna maba jiraba ficil meesha ma jiro walaa mahra maharna ooma ahaanin lilmurtadicati tii wax nuugtayna meher ma laha maxaa yeelay firaaqa iyo dhiibka min ficliha iyadaa gurguuratay oo islaan meel iska khuurinaysa naaskeeda ku dhegtay oo nuugtay marka yadaaka aw ka tawaafuka nafaka loo dhaqaaqi ayaday u taalla lianna fasxu wuxuu bisababihabay ku yimid idan waad isku qabtaa w waa buray wax meerood ii haysatana ma jiro aan iskaga tagno sheekhu wuxuu yidhi maxaa yeele waana qabla duuul hadda sahiira la socda hadda waxa dhacaya waa niskii hadda tagahay walow kaana taxtahu kabiiratun wa sahiira laba dumaruu qabay mid yar iyo mid weyn fa ardacat waxaa nuujisay umu lkabiirati tii weynid hooyadeed asahiirata tii yarayd bay nuujisay infasakhat asagiiratu wakada alkabiiratu fi ladhari nuugmadu waa iska dhib laakiin haddii aanu soo fahanay waa culaysaasa musiila laba dumaroo midna yar oo ilmo caruura tahay sana jira ama gujira ama laba sano aan gaadhin iyo islaan weyn ayaad qabtay islaantii sodohdaa ahayd ee tii weynay dhashay yaabantay soo orday tiri soo socoto waa gabadh quruxsan musiibo weeye amay kaa barakicisaa gabadhaada nuugmay ugu istaagtay way ardacat umu lkabiira tii weynayd waa sodohdaa la soco had sodohdaa waxay nuujisay asahiira tii yarayd idan infasakhat الsagiira tii yaraa nikaaxeeda wuu fasakmahayaa wey infasakhat asagiira bimacnaa nikaaxu sagiira fasakmayaa loo jeedaa wakadaa sidoo kale infasakha nikaaxu اlkabiirati fi اladhari haddaynu qabsanno maxaa yeelay laba walaal ay noqdeen labadii xaas waa laba walaalo ah tan weyn yaa dhalay soddoddan wax nuujisaa dhashay tii yareedna yaa nuujiyey soddohdii weynayd baa nuujisay idan laba gabdhood weeye oo islaantan midna ay dhashay midna ay nuujisay laba gabdhoodoo waala la wada qabi karaa marka wa an tajmacuu bayna ukhtayn baa lagu diiday saasay ku tageen <laughs> abiir marka sidaas wey haddaad tiradaa maya ta joogi ta horaa waa tarjix bilaa murajix waxaad ka rajaxatay dhinac aan wax murajaxa iyo sabab aan lahayn macnaha waa iska cadiya walahu waxaa u ahda hadday sidaa yihiin oo labadii gabdhood cilada ay ku fasakhmeen nikaaxooda uu yahay inaad ku jamcisay meher ood meher ku wada hayso taana aan la ogolayn walahu zawjku waxaa u ahaaday nikaaxu man shaa minhuma markay fasakhmeen laba tii weyneyd iyo tii yaraydba mid walba gooni buu u guursan karaa waxaan loo diidan yahay inuu iskugu keeno nikaax wa an tajmacuun baa la diiili mooyeen mid walba gooni u guursan kara ayb taana waa iska cadda culays mal wa xukmu mahri اsagiirati wa taqriimihi اlmurdicata maa sabaqa wa xukmu mahri sagiira tayar meherkeeda xukumkiisu iyo wa taqriimi اlmurdica tii nuujisay in laga dandhabo maa sabaqa ku jira wixii soo hormaray muxuu ahaa sagiiraduna nisfulmahri zawjka ku leedahay asaguna uu ku leeyahay ee tii wax nuujisa uu ku leeyahy meer dhammaystiran ama badh ah uu ku leeyahay kolba marka la eego weeye dukuulkii ama cadamu dukuulkii wakada alkabiiratu in lam takun mawuuca wakada alkabiira kabiirada iyaduna nismi mahar bay yeelan ama yeelan mayso cala zawj in lam takun mawuucatan haddaysan ahayn oo laha calayhi nisfu lmahri walahu calaa ummiha nisfu lmahri tiim baa kugu jirta kadaadan kabiiradu waxay la socota sakiiradii sakiiradii meherkeedu waxaa weeye nisna zawjka iyada ku yeelan niska uu zawjku iyada siiyey isna wuxuu ka qadanayaa tii nuujisay kabiirada u imow ilaa idna waa fasakmay nikaaxeedii ila walaasheed baa meesha soo gashay dhaqaaq nikaaxeeda waa dhaqaaqay mar hadduu fasakmay nisfulmahari bay zawjka ku yeelan asna wuxuu ku yeelanhayaa hooyada tii nuujisay intu wakadalkabiiratu in lam takun mawuuca hadaysan ahayn mid loo galmooday ayib hadday mawuuca tahayna waxay qadanaysaa isagoo dhammaystiran isagoo dhammaystiran asagaa sheekhu sheegi doona culays ma lah fain kaanat ilkabiiratu mawduca marka kuu qadaran taweyn hadday tahay mid loo galmooday falahu zawjku wuxuu ama u ahaaday cala murdacati tii waxa nuujisay mahru milin fi اladhar meher buuxa weyahad meher buuxa hadday la mogta gabadhu meher buuxa yeelanaysa lagalmaa timid marka hore qabla dukuul kala tag yimid furqad timid bay ahayd duul hortii masaa'ilka inay iska cad yihiin baan u malay mise waxbaa ku jira walow ardacad aan iskaga socdo ama idinku jira ama idinku jira waa socoraya walow ardacad leanna masaa'il hadda wax idinkaga xidhanba badan ma jiro soomaliya ardacna ma taqaano addoon iyo howlihiina ma taqaan labadaa masalo soomaaliya way ku rafaadsanta walow ardacad hadday nuujiso bintu lkabiirati tii weyneed gabadheediiba waxay nuujisay asakiirata xaaski yara xarumat ilkabiiratu abadan tii weyneed weligeed xaaraan bay kaa noqon taxriim abadia ma guursan kartid hadday muslimaad o dhan iyadoo ka soo hadho wakada sakiiratu tayarna eedda waxay noqon muxarama taxriiman abadiyan in kaanat ilkabiiratu mawduuca ta weyn haddaad u galmootod la aqalgashay masaladan iyada waa iska dhibyarta wuxuu hi waa maxay walow ardacat bintu اlkabiirati sakiira islaam weyn oo rag haro soo martoo caruur leh yaad guursatay adoo qabo meeshan jooga tunyan oo sanad jir ama gujir ama laba sano aan gaarinna waa lagugu meer waxaa laha kuu joogtee la soco hebel waa kugu mehersan tahay tii weynayd islaanti weynayd aad guursatay gabdhaha lahayd gabarhteeda unbaa tii yareed kaa nuujisa gabarhteeda oo rabiibadaadi noqon lahayd soo saab maaha ayaa waxay uun ku qabatay naaskeedii u dhiibtay tii yarayd xarumat ilkabiiratu islaantii weyne xaaraan bay noqon abadan weligeed ma guursan karti maxaa yeele waa maxay waa sodohda mise waa zawjada ayaydeed mise zawjada ayaydeed waa isku soo gaabiya tan yar ee lagaa nuujiye hooyo u ah gabadhii nuujisay gabadhaa hooyadeedna waa zawjadaada ayayde